بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المفعول فيه وهو الظرف waxaynu ka bilaabanaynaa cashirka boga laba boqol iyo lixdan almafcuulu fiihi wa huwa darfu baabkan waxaa loo yaqaanaa mafcuulu fiihi baa loo yaqaanaa culimmada qaarna waxay u yaqaaniin addarfu bay u yaqaaniin ereyga darafka ihina luqadda waxaa la odhan jiray alwicaa almutanaahi ladraaf weelka afka ballaadhan ayaa daraf loo yaqaanaa sida waraaqdan hadda aynu galalka aynu waraaqaha ku ridanno oo kale aynu daraf u nidhaahna waxaa darafkan looga jeedaa wixii makaan iyo meel magacu ah ama zamaan iyo wakhti wixii magacu ah ayaa daraf la odhanayaa oo siduu darafka iyo weelku waxa ku jira uu u weeleeyo ayuu makaanka iyo zamankuna waxa dhexdiisa dhaca u weeleeyaa walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa mafcuulu fiihigu maaka weeyaan sullita calayhi lagu diro ama lagu diray caamilun caamil baa lagu diray caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan kow waxa ku camal falaya caamil macnaha fiisita oo ereyga dhex a ah laga dhadhaminayo oo min ismi zamaanin zaman magacu ah kasumtu waan soomay yowmaalkhamiisi khamiista dhexdeeda iyadoo fii meesha ayna oolin ayaan haddana ereyga dhex ah ka dhadhaminaynaa kasumtu waan soomay yowmaalkhamiisi khamiista maalinteeda dhexdeedii baan soomay ow xiinan xilli baan soomay ow usbuucan wiig baan soomay saddexdaa tusaale darfu zamaankiibuu ka soo qaatay yowma alkhamiis qaybtii mukhtaska ahayd buu ka soo qaatay ow xiinan mubham ayuu ka soo qaatay oo waa qaybtii mubhamka ahayd ayuu ereyga xiin ah ka soo qaatay oo lama garanayo qadar mucayan ah ma aha ow usbuucan qaybtii la odhan jiray kam ayay jawaab u dhacdaa ayuu sheekhu ka soo qaatay walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa mafcuulu fiihigu maaka weeyaan sullida lagu diray calayhi dushiisa caamilun caamil caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan oo min ismi zamaanin ismu zamaan ah kasumtu waan soomay oo kaleba weeyi yowma alkhamiisi maalintii khamiistii ayaan soomay ow amase xiinan xilli baan soomay ow amase usbuucan wiig baan soomay aw ismi makaan ama ismulmakaan ayay magacu tahay mubhamin mubhama oon la garanaynin ismu zamaanka mubham kumaynaan qaydin mukhtas iyo mubham kii la dooni ha ahaado laakiin ismulmakaanka mubham baa lagu qaydayaa oo mukhtaskiisu isagu majruur buu noqdaa wa huwa isaga mubhamkiihi aljihaatu waa jihooyinka asitu lixda ah, lixda jiho xagga sare iyo xagga hoose iyo hore iyo dabada iyo midigta iyo bidixda lixdaa jiho kal amaam waa xagga hore oo kale walfowq waa xagga sare oo kale walyemiin waa midigta oo kale waa cagsihinna iyo saddexdaa inta ka soo horjeeda jeeda amaam maxaa ka soo hor jeeda khalf baa ka soo hor jeeda fowq maxaa ka soo hor jeeda taxtu baa ka soo hor jeeda yemiin maxaa ka soo hor jeeda yemiin maxaa ka soo hor jeeda maxaad tidhaahdeen shimaal baa ka soo horjeeda jeeda shamaal maaha shamaal waa waqooyiga haddaan shiinka fadxiyo waqooyi buu noqonayaa waa shimaal baa ka soo hor jeeda wa naxwuhunna iyo kuwaa kuwa lamidka ah kuwaa kuwa lamidkaihina waa lamidoo waa looga qiyaasan ka cindo oo agta aba weeyi walladaa oo agta aba weeyi walmaqaadiiru iyo maqaadiirta maqaadiirtu waa wixii miqdaar la garanayo ama qiyaas la yaqaan waxa ku sugan baa almaqaadiir loo yaqaanaa kilomitir la yaqaan ama mitir la yaqaan ama cabir aduu la garanayo kal farsakhi oo kaleba weeyi farsakhi iyo wamaa ka siiqa laga dhalaaliyey wamaa ka siiqa laga dhalaaliyey min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa ka laga dhalaaliyey wamaa siiqa min masderi caamilihi maantaynu dhiganaynay qolada sarfiga wamaa siiqa min masderi caamilihi waxaa looga jeedaa maxasuusantihiin darfulmakaanka miimiga ah iyo darfu zamaankii miimiga ahayn maanta dhiganaynay kuwii laftoodaa la yidhah maa siiqa min masderi caamilihi haddaba marka caamilku uu jeleso yahay maxaad jelese ka dhalaalini jelese ka keentee jelesa yejlis waa shuuratulkasro maxaa la odhan jiray qaacidadii iftax masderan wasiwa ku keen markaa maxaad odhan darafyadii majlis haddaba shardi waxa ah marka majliskani uu daraf noqonayo inuu caamilku jelasan yahay eeg waa in caamilka iyo ereygan darafka ihi ay isku mid yihiin waxaa inaga baxay kelmaddii laamiyuhu uu lahaa waftax mawdica alkasri waftax mawdica alkas ereyga mawdica say uma ogid inuu darafkii makaanoo kale yahay hadda mafcuul baha lahaa icraabaan qolada icraabtaae mawdic alkasr ereyga mawdici waa wadaca darafkeegii makaan kolkaa hadda maaha daraf makaannimo mafcuulnimaa la icraabaya waayo mawdican ereyga ku camal falaya inay isku masder laga ishtiqaaqdu shardigu yahay oo mejliska jelesa waa inay ku camal falayso jelastu mejlisa cali waa inaad tidhaa laakiin laamiyu halkaa wuxuu yidhi waftax mawdica alkasri waxay ahayd inuu yidhaha wadac mawdica alkasri eeg ereygan wadaca ee caamilka ah iyo ereyga mawdicee darafki ihi waa inay isku maado iyo isku xuruuf yihiin wadac mawdicalkasri halkuu ka odhan lahaa ayuu waftax ka yidhi laamiyo kol hadduu waftax yidhi maxaa kala baydhay darafkii iyo caamilkii baa kala baydhay kolkaa darafku darafnimadii wuu ka baxayaayo waxba hadda daraf baa lagu nasbiyey ma odhanaysid waxa daraf uun aad ku tilmaami isaga iyo caamilku markay iswaafaqsan yihiin wa annaa kunnaa naqcudu minha maqaacida ereyga maqaacidiihi waa jamcu maqcad maqcadkaa iyo naqcuddu miyaan qucuud laga soo wada ishtiqaaqan saas oo kale markay yihiin baad darafnimo ku nasbinaysaa hadday kala baydhaanse kuma nasbinayno darafnimo iyo wamaaka siiqa laga dhalaaliyey wamaaka siiqa laga dhalaaliyey min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisa kii laga dhalaaliyey caamilka masderkiisaa laga dhalaalinayaa shan iyo konton qodob ama boqol iyo toban qodob ayaynu saa ka dhiganaynay cashirkeennii boqol iyo toban shan iyo konton ahaa makaani iyo shan iyo konton ahaa zamaani kolka waa intii uun waa boqol iyo tobankii buu halkan ku ishaaraya kelmaddanaa boqol iyo tobankii lafteediiya haddaba kelmaddan waxaa fahmaya arday aan sarfiilo ahayn sidaa laguma odhan karo ama arday aan sarfi dhigan sidaa laguma odhan karo qofkii sarfiga dhigtay unbaa fahmaya wamaaka siiqa laga dhalaaliyey min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa ka laga dhalaaliyey caamilku masder buu leeyahe masderkaa ka laga dhalaalinayo waa labadii daraf makaan iyo zamaanba de way inoo noqonayeen ka qacatu waan fadhiistay maqcadda zaydin zayd halkuu fadhiisanayey oo kaleba weeyi qacatu waan fadhiistay maqcadda zaydin ereygaa maqcad ah ficilka qacada ah ayaa la kala dhalaaliyey oo waynu aragnaa waa isku maadadee qucuud baa mid kasta laga dhalaaliyey halkaasuu sheekhu kaga baxay cashirkii darafka la jiray si kale haddaynu u dhigno wax kastooo zaman iyo wakhti magacu ah iyo wax kastooo makaan iyo meel magacu ah waxaa la odhanayaa waa daraf hadduu zaman magacu yahayna waa daraf zamaan hadduu makaan magacu yahayna waa daraf makaan haddaba darafkii qayb baa ficilada laga ishtiqaaqda oo waa darafka miimiga ah iyo zamaanee miimiga ah iyo darfulmakaanka miimiga ah labadaa maasiiqa loo yaqaan maasiiqa min masderi caamilihi maasiiqa min almasder qura laguma dayin karo waa min masderi caamilihi waxay ka dhigan tahay caamilka iyo isagu isku xuruf ahaadaan qacadtu maqcadan jalastu majlisan eg darabtu madriba eg madrib daraba iyo madrib hadday kala baydhaan baa la odhanayaa kolkaas shardigii lama buuxin walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa isagu maaka weeyaan sullida lagu diray calayhi dushiisa caamilun mid ku camal fala oo calaa macnaa fii fii macnaheyga ku sugan oo min ismi zamaanin ismu zamaan ah ka sumtu waan soomay yowma alkhamiisi maalinta khamiistaan soomayba weeye hadda iminka markaan sumtu yowma alkhamiis idhaa ereygaa yoom ah fii baan macnaheygii ka dhadhansanaynaa sumtu waan soomay yowma alkhamiisi khamiista dhexdeedii dhexdeedii hadda fii meesha ma taal waa khamiista dhexdeeda haddana la soomayaa ow xiinan ama xilliba ow usbuucan ama wiigba aw ismi makaanin ama waa ismulmakaan mubhamin mubhama ismulmakaan mubhama oo ismulmakaankana mubham baa shardi ah inuu yahay ismu zamaanna mubham iyo mukhtaskuu dooni ha noqdo ama mubham ha noqdo ama mukhtas ha noqdo talow maxaa carabtu ay ugu kala leexdeen ugu kala eexdeen labada daraf ee loo yidhi makaankana mubham baa shardiya zamaankana waa muطlaq maxaa loo yidhi eexasha ma taalee dalaalada marka laga hadlayo balaaqada balaaqada marka dalaalada la joogo dalaalada ayaa kala awood badan saddex baa loo qaybiyaa dalaalada dalaala lafdiya inay tahay dalaala alcaqliya inay tahay iyo dalaala alcaadiya inay tahay iyo dalaala alwadciya inay tahay saddexdaasa dalaalada loo qaybiya caqliyada inaga daa caadiyadana inaga daa wadciyada u kaalay haddaba dalaaladan wadciyada la yidhaa ama dalaalada lafdiyada la yidhaa ayaa u qaybsanta iyaduna adalaala lafdiya dalaalo la yidhaahdo mudaabaqo iyo dalaalo la yidhaahdo tadamuniyo iyo dalaalo la yidhaahdo iltizaamiyo saddexdaa dalaalo waxa ugu awood badan dalaalada loo yaqaano wadciyada ama mudaabaqada dalaala almudaabaqa insaan ereygi ihi insaan waa maxay macnihiisu waa noole fikira sow maaha ereyga insaana haddaan noolo fikira aan uga jeedno waa dalaala almudaabaqa magacan wixii loo dejiyey iyo wuxuu ku tusayo ayaa iswaafaqsan waa dalaalada ugu awoodda badan haddii insaan looga jeedo fikiro qura ka warran ama noole qura un haddii insaan looga jeedo ka waran wixii loo dejiyey nuskii baa looga jeedaa dalaalada tadamuniyaa la yidhaahdaa haddii insaanka looga jeedo qosle ka waran qosle mid qosla ee insaanka iyo qoslu way islaazimaan dalaaladaasi maxay noqonaysaa markaa waa dalaalahe iltizaamiya waa ta ugu daciifsan iltizaamiyadu tadamuniyada ku soo xigta mudaabaqadaa ugu awood badan haddaba marka darf zamaan iyo daraf makaan la eego ee caamilka aynu qiimayno caamilka oo ficila markaan qiimayno ficilka macnihiisu waa laba shay waa masderka iyo zamanka hadda jelasa maxay ku tusaysaa zeban tegey iyo fadhiisi waa masder iyo zeban haddaba darfu zamaanku ficilka dalaaladiisa miyuuna jus ka ahayn qayb muuna ka ahayn darfu zamaanku waa ficilka macnihiisa qayb ka tirsan oo ficilkaa zebanka ku tusa darfu zamaanka marka horeba ficilkaa ku tusayey dalaaladiisu ma mudaabaqa mise waa tadamuniyo mise waa iltizaamiyo waa dalaala tadamuniya weeye tadamunku juz buu ahaa waa dalaala tadamuniya haddaba ficilku tusida uu zamanka ku tusayaa waa tadamuniyo waa dalaaladii labaad laakiin ficilku tusinta uu makaan tusayo waa iltizaamiyo oo dalaaladiisa shuqulkuma leh ficilku masder buu kutusaayo makaanku dee masder ma aha zamanna wuu ku tusaayo makaanku zamanna ma aha laakiin dhacdadaa u baahan xadadkaa u baahan oo shay kastoo la qabanayo waynagii lahayn meel lagu qabta u baahan yahay makaanka waa loo baahan yahay iminka maalan haddaan tuke idhaa maxaa qalbiga kaaga soo dhacaya tuke madow baa kugu soo dhacaya madow soo ma xasuusanaysid madowun hadda ilaahay uu abuuri karaa tuka yaroo cad tuka cad ilaahay hadduu doono haba abuure aduu tuka marka la yidhaahdo shay laazima ayaa jira shay yaroo laazima ayaa jira oo tukaha madowgaa iska laazimasa aynu ognahay haddaba ficilku tusinta uu makaanka ku tusayaa waa dalaala aliltizaamiya waa dalaalada ugu daciifsan tusinta uu ku tusinayo zamaankana waa dalaala tadamuniya waa martabada labaad labadan dalaalaha kale xoog badan kolkaa ficilku awoodda uu u leeyahay zamanka inuu nasbiyo dee waaba macnihiisiiye wuu ka awood badan yahay tuu makaanka u leeyahay kolkaa zaman oo dhan wuu wada nasbiyey ama xagga makaanka markaan eegno qeybta mubhamkaunbuu nasbinayaa walmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa mafcuulu fiihigu maaka weeyi sullida calayhi lagu salliday ama lagu diray caamilun caamil baa lagu diray caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan oo min ismi zamaanin ismu zamaan ah ka sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi maalintii khamiistii ayaan soomay ow xiinan ama xilli baan soomay ow usbuucan ama wiig baan soomay aw ismi makaan ama ismu makaan ah mubhamin mubhama wahwa aljihaatu waa jihooyinka asitu lixda ah ka amaam kal amaami xagga horeoo kale weeye walfawqi xagga sareoo kale weeye walyemiini midigta oo kale weeye wa cagsihinna iyo cagsigoogii welibana wa naxwuhunna iyo waxa lamidka ah ka cindo oo kale weeye walada oo kale weeye walmaqaadiiru iyo maqaadiirtii kal farsakhi sidii farsakhii iyo beriidkii iyo wixii lamidka ahaa iyo wamaasiiqaka laga dhalaaliyey min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisii ka qacatu waan fadhiistay maqcadda zaydin zayd halkuu fadhiisanayey alraabicu ka afraad oo min almafcuulaati mafcuulaadkiihi almafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wa huwa almusamaa waa ka lagu magacaabo darfan daraf waa ka lagu magacaabo wa huwa isagu kullu smi zamaan waa ismu zamaan kaste ow makaanin ama ismulmakaan kaste oo sullita calayhi lagu diray caamilun caamil lagu diray caamilka oo calaa macnaa fii fii macnaheega ku sugan ka qowlika oo kaleba weeyi sumtu waan soomay yowmaalkhamiisi ereygaa calaa macnaa fii caamilka haddaad doontaha ka sifaynin ow makaanin makaan baa ayuu noqonayaa sullida calayhi caamilun caamil baa lagu diray calaa macnaa fii buuna ku sugan yahay ka qowlika oo kaleba weeyi sumtu waan soomay yowma alkhamiisi maalintii khamiistii ayaan soomay wa jelastu waan fadhiistay amaamaka hortaadii ayaan fadhiistay wa culima waxaa la ogaaday mimaa kii waxaa laga ogaaday dakartuhu aan kuu sheegay annahu sha'nigu inuu yahay annahu laysa inuuna ka mid ahayn min aduruufi darafyada yowman ereyga yowm ah iyo wa xaysu ereyga xaysu ah yowman iyo xaysu darafka ka mid ma aha hadda daraf kaste ma aha waa aayadahan markay ku jiraan waa min qowlihi tacaala ilaahay qowlkii markay kamid yihiin innaa annagu nakhaafu waxaan ka baqaynaa min rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa waxaan ka baqaynaa yowman maalin ayaanu ka baqi cabuusan wejiga beddelaysa maalintaa haddaba cabuuska lagu tilmaamay maalinta ayaanu rabbiga iyo ka baqaynaa markaan eegno innaa nakhaafu min rabbinaa yowman ereygaa yowman ihi waxa weeye daraf noqon maaye mafcuulun bihi buu iska noqonaya waayo macnaa fii baa laga waayey innaa nakhaafu waanu baqi yowman maalinta dhexdeedaanu baqi ma aha waa yowman maalinta lafteedaanu ka baqi maalinta lafteeda maalintaa lafteedaanu ka baqaynaa baa la leeyahay haddaba si toosa waxaa inoogu muuqata markaynu nidhaahno maalintaa fii kuma dhex jirto inayna noqonaynin maxay ma noqon karayso markaa daraf daraf maaha aayaddaasi oo waa daraf odhan mayna yoomka ku jiraa waa mafcuulu bihinimo caadiya ayaad odhanaysaa waan ku nasbiyey waa kow aayadda kale wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa ilaahay wuxuu yidhi allaahu ilaahay baa aclamu u cilmi leh xaysu yajcalu halkuu yeelayo risaalatahu markaynu eegno ereyga xaysu ah xaysu markaynu eegno daraf maanta ma aha waxa weeye mafcuulun bihi caadiya waayo allaahu ilaahay baa aclamu u cilmi leh yajcalu a meeshaa dhexdeeda ma aha waa xayu meesha lafteedu ilaahay u cilmi leeyahay oo haddii lagu yidhaha aclamadu mayadaa mafcuulun bihi qaadan jirtay kolley sheekhu uu xallin doonaayo iyadu ma qaadanaysee erey la macno ah oo ay ku tusayso ayaa iska nasbinayabaad odhan fa innahumaa iyagu wa in kaanaa haba ahaadaan zamaanan zamaan iyo wa makaanan zamaan waa yowm makaankuna waa xayu laakinahumaa ha ahaadaan iyaguye laysaa maaha calaa macnaa fii fii macnaheegama sitaan wa innama almuraadu waxaa loo jeedaa annahum iyagu yakhaafuuna way baqayaan nafsal yowmi yowmka naftiisay ka baqayaan wa anna allaaha ilaahay tacaalaa sarreeya yaclamu wuxuu og yahay nafsa almakaan makaanka naftiisa almustaxiqi mutay liwadci risaalati risaaladda oo waxyigaa ah in loo dhiibo diinta halka la barayo ilaahay baa u cilmile subxaanahu wa tacaala falihaada sidaa darteed ucriba waxaa la icraabay kullun minhumaa kullun mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsan mafcuulan bihi baa la icraabay wa caamilu xaysu caamilu yowman kama hadlin oo yowman caamilkeegu waa yakhaafuuna oo way qaadan laakiin xaysu caamilkeegu aclamuda ka horaysa ma noqon karo oo aclamu waa ismu tafdiil ismu tafdiilkuna sidiisaba waxba ma nasbiyo mafcuul ma qaato mafcuul waa inuu haddaba aclamuda xaysuda ka horraysa uu ka hadlo wacaamilu xaysu xaysu caamilkeegu ficlun waa ficil muqadarun la qadaray dalla calayhi waxaa ku tusiyey aclamu e yaclamu wuu og yahay xaysu halka yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa wa annahu laysa minhumaa ka mid ma aha aydane naxwu an tankixuuhunna ereyga an tankixuuhunna fii waa laga dhadhansanayaa laakiin ka mid ma aha oo min qowlihi tacaalaa wa targabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhunna inaad guursatiin halkaa fii baa laga dhadhansanaya waayo ficilka rakiba ah sidiisaba lama macneeyo haddii ayna laba xaraf la soconin hadday can la socotona waa nacayb rakiba can haddaad aragto wuu nacay weeye sida xadiiskii man rakiba can sunnatii falaysa mini ka sunnaha iga nacaa iga mid maaha buu rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam e rakiba hadday can raacdo waa nacayb hadday rakiba fii raacdona waa jacayl kolka aayaddan haddaba fii baa la socotay waxaana la ogyahay ereyga an ana ah, xarafka jaar ee ka horeeya in la xadfo oo la qiyaasan karaynu ognahay waa la xadfaa fiidii un baa la xadfay haddaba fiida macnaheegaoo qurihii inuu joogo ayaa la rabay fiida macnaheegii oo qurihii inuu joogo ayaa la rabay fiida macnaheegii oo qurihii hadda macnihii wuu joogaaba oo iyadiibaa xadfan laakiin ereygan ka dambeeye masderka ah ayaan zamanna ahayn makaanna ahayn wa annahu laysa minhumaa ka mid maaha aydana naxwu an tankixuuhunna oo min qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ka ahaatay wa targabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhunna inaad guursatiin li'annahu isagu wa in kaana haba ahaado calaa macnaa fii fii macnaheega mid ku sugan haba ahaadee laakinahu isagu laysa zamaanan zaman ma aha walaa makaanan makaanna ma aha waclamniyahu waxaad ogaataa anna jamiica asmaa'i zamaan asmaa'u zamaanka oo dhani taqbalu way aqbali annasba in la nasbiyo calaa darfiyati darafnimo lagu nasbiyo walaa farqa farqina fii daalika kaa dhexdiisa ma aha beynaalmukhtasi ka mukhtaska ah ee minhaa iyada ka tirsan iyo walmacduudi ka macduudka ee la tirinayo iyo walmubhami ka mubhamka ah wanacni waxaan uga jeednaa bilmukhtasi maa yaqacu ka dhacaya jawaaban jawaab limataka u dhacaya ka yowmi alkhamiis oo kaleba weeyi webilmacduudina waxaan uga jeednaa maa yaqacu ka dhacaya jawaaban jawaab likamka u dhacaya kalusbuuc iyo washahri iyo walxawl webilmubhamna waxaan uga jeednaa maa laa yaqacu ka aan dhacaynin jawaaban jawaab lishayin shay an u dhacaynin oo minhumaa labadooda ka tirsan kalxiini oo kale weeyi walwaqti oo kale weeyi wa anna asmaa'a almakaan asmaada asmaa'ulmakaanka la yidhaah laa yantasibu ma nasbismayo minhaa xaggeega cala darfiya darafnimo kuma nasbismayo ilaa maaka mooyaan kaana ahaada mubhaman mubham ahaade mooyaane walmubhamu mubhamkii halaaثatu anwaacin waa saddex nooc mubhamka culima saddex nooc ayaa laga dhigayaa mubhamkii saddex nooc ayuu noqonayaa axaduhaa midkood asmaa'uljihaati waa jihooyinka asmaadooda asiti ee lixda ah wahiyo alfawqu waa xagga sare wa taxtu iyo xagga hoose walaclaa xagga sare walasfal xagga hoose walyemiin midigta iyo washimaal bidixda wadaatulyemiin dhinaca midig wadaatushimaal dhinaca bidix walwaraa'u xagga dambe iyo walamaamu xagga hore qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi wa fowqa kulli dii cilmin mid kastoo cilmi u saaxiiba waxa ka sii sarreeya caliimun mid cilmi badan ayaa ka sii sarreeya ereyga ayaynu uga jeednaayoo waa daraf makaan qad jacala rabbuki rabbigaa wuxuu ka yeelay taxtaki hoostaada sariyan ayuu ka yeelay haddaba waxaynu doonaynaa ereyga markaynu eegno taxta ki'ihi isna waa darafkii aynu hadda haynay oo kale weeyi qad jacala wuxuu ka yeelay rabbuki rabbigaa taxtaki hoostaada sariyan buu ka yeelay mid qulqulayoon kala go'aynin haddaba taxtaki waa daraf iyaduna makaan xagga hooseyna sheegaysaa warakbu safarkiina asfala minku meel idinka hoosaysuu ku sugnaa ereyga asfala waa daraf wa tara shamsa idaa dalacad tasaawaru can kahfihim daata alyamiin wa idaa garabat taqriduhum daata ashimaal ilaahay baa asxaabulkahfiga markuu ka warramayey leh wa tara shamsa cadceedda ayaad arki idaa dalacad markay soo baxayso tasaawaru can kahfihim tiyoo leexanaysa oo godkooga ka leexanaysa daat alyamiinna uga leexanaysa haddaba ereyga daat alyamiin markaan doonayno waa darafkii makaan ayuu noqonayaa iyo jia ayuu tilmaamayaa wa kaana waraa'ahum hortooda waxaa ahaaday melikun boqor gadaashooda ha odhan ereyga waraa'ahum waa daraf makaan wa qowlii qowlkayga wa cagsihinna an idhi ashartu bihi waxaan ku ishaaray ilalwaraa'i ereyga alwaraa'i xagga dambe ah wa taxti iyo ereyga xagga hoose ah wa iyo ereyga bidixda ah wa qowlii qowlkayga wa naxwuhunna an idhina ashartu bihi waxaan ku ishaaray ilaa ana aljihaati jihooyinku wa in kaanad haba ahaadaan sitan lix e laakina alfaadahaa alfaaddeedu kaiiratun inay fara badan tahay wayalxaqu waxaa haleelaya biasmaa'i ljihaati jihooyinka asmaadooda waxaa haleelaya maa ashbahahaa ka shabahay ayaa haleelaya fii shiddati alibhaam ibhaamka darridiisa ku shabahay walixtiyaaj iyo baahida ilaa maa kii loo baahan yahay yubayinu caddaynayey macnaaha macnaheega ka cindo oo kaleba weeyo agta ah waladaa oo kale weeyaanoo agta ah athaani ka labaad athaani ka labaad asmaa'u maqaadiiri lmasaaxaad masaaxaadka maqaadiirtooda magacyadoodii weeye wixii masaaxiya cabir sheegayey kalfarsakhi waa farsakii oo kale walmiili waa maylkii oo kale walberiiddi waa beriidkii oo kale dhammaantood waa cabiro la yaqaan oo xuduud la yaqaan iyo mitiro la yaqaan ku fadhiya ayay noqonayaan athaaliu saddexaad maa kaana waa ka ahaaday masuuqan mid la dhalaaliyey min masderi caamilihi caamilka masderkiisa laga soo dhalaaliyey ka qowlika oo kaleba weeye jelastu waan fadhiistay mejlisa saydin sayd halkuu fadhiisanayey falmejlisu ereyga majlisihi mushtaqun waxaa laga ishtiqaaqday min aljuluusi juluus alladii kaasoo huwa isagu masderun masder u ah licaamilihi caamilkiisa jelasaah wahuwa jelastuba weeye qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi wa annaa annagu kunnaa waxaannu ahayn naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeega maqaacido meelo la fadhiisto lisamci dhegaysi baannu u fadhiisan jirnay waa maqaacida walow qulta haddaad tidhaa dahabtu waan tegey majlisa zaydin haddaad tidhaa ow jalastu waan fadhiistay madhaba zayd madhaba camrin camar halkuu ka tegi jiray lam yasixa ma ansaxayo waayo caamilkii iyo waxa kala duwanaaday iyo darafkii ayaa kala duwanaaday waa likhtilaafi masder ismi lmakaan ismulmakaanka masderkiisi iyo waxa iskhilaafay wa masderi caamilihi iyo caamilka masderkiisii ayaa iskhilaafay almafcuulu macahu kii ugu dambeeyey ee mafaaciisha ayaynu in sha allahu tacaala halkan ku arkaynaa waxaana loo yaqaanaa almafcuulu macahu baa loo yaqaanaa waa mafcuulka aynu leenahay mafcuulu macahu almafcuulu macahu ayaynu ku tilmaami ama aynu odhan walmafcuulu macahu mafcuulu macahugii weeyi xagga horuu ku xidhan yahay mafcuulu macahugu waxa weeye ismiga agtiisa wax lagu sameeyo ee wowga sita haddaad hadda aayar soo kacdood agtayda fadhiisato anaa mafcuulu macahu noqon haddaad tiirkaa ag marto tiirkaasaa mafcuulu macahu noqon waa ismi agtiisa wax lagu samaynayu mafcuulu macahu wlmafcuulu macahu waa mafcuulu macahugii wa huwa mafcuulu macahugu ismun ismi weeye ismiga oo fadlatun dheeraada maaha cumde iyo marfuuc toona ismiga oo bacda waawin wow daba dhacay wowda oo uriidda bihaa looga jeedo atansiisu in lagu caddeeyo cala almiciyati macanimada oo masbuuqatin lagala hormaray bificlin ficil baa lagala hormaray ow amase maa baa lagala hormaray shay fiihi dhexdiisa ay ahaatay xuruufuhu xuruuftiisa iyo wa macnaahu macnihiisu waa ismigii faacil kasirtu waan socday waniila webiga agtiisa markaan idhaha sirtu waan socday waniila webiga agtiisa mafcuulu macagu waa aniila waayo agtiisa wax ku sameeyey waxa aan ku sameeyeyna waan ag socday dee sirtu waan socday waniila wowgaasi ma aha xarfulcadaf waa waawulmaciya baa la yidhaah haddaan wowga xarfulcadaf ka dhigi lahayn macnaha inaga khaldamaya wuxuuna noqonayaa sirtu anuu waan socday wa webiguna wuu socday webiga looma yaqaan biyaha waa jeexan biyuhu ay marayaan webigaasina wuu socday anna waan socday webigiina wuu socday baad tidhi waa arrin khaldan wa ana anigu saa'irun waan soconayaa waniila webiga miciisaan soconayaa hadda kaa hore ficil baa ka horreeyey oo waniila waa ismi wow baa ka horreeya maca looga jeedo waawul maciye ah agtiisaa wax lagu sameeyey waa fadlo waana bacda waawin ficil baa ka horeeya sirtu ah wa ana saa'irun waniilana waniiladani waa ismigii mafcuulu macawga loodhan jiray wowgani waa waawul maciya waxaa ka horeeya ficil ma aha waa ficil xuruuftii iyo macnihiisii wax sitaa waxaa looga jeeda xuruuf ficil iyo macno ficil waa ismigii faacil iyo ismigii mafcuuliya kuwii lamidka ahaa ilay sarfiilaa tahaye sidan ardayga aan sarfiilaha ahayn baa loogu sheegaya ficil xuruuftii iyo macnihiibuu sitaa marka lagu leeyahay waa asmaadi mushtaqa ahayd baa looga jeeda ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo amilatulmubaalaqada iyo kuwii lamidka aha hadda saa'irkani waa ismi faacil ficilkiisu saare hulaaiya wey qaala maxaynu ku keeni jirnay ismigeega faacil qaa'il baaca maxaan odhan jirnay baa'ic saara wuu socday maxaad odhan haddaba saa'ir wa ana anigu saa'irun waan soconayaa wa niila webiga miciisa ayaan soconayaa sharaxa aynu eegno kharaja waxa baxay bidikrilismi ismiga sheegiddiisa waxa ku baxay alficlu ficilkiibaa baxay almansuubu la nasbinayey bacdal waawi ee wowda dabadeed ahaaday oo fii qowlika qowlkaaga ku sugan laa ta'kulha cunin asamaka laa ta'kulha cunin asamaka kalluunka watashrabo adoo cabbaya allabana caano maaha mafcuulu macahu waayo ismi buuna ahayn tashrabadani waa ficil fa innahu isagu calaa macna aljamci jamcin macnaheegii ayuu ku sugan yahay jamcinta macnaheeguna waa maxay laa taakuli samaka watashraba laban waa ha jamcinin xilligaad caanaha cabbayso kalluun ha cunin wey meel ha iskugu keynin taladan kolley dhakhaatiir baa bixisay oo qolooyinka qaarkood waxay yidhaahdeen ninka labadaa isku geeyaa falaa yaluumana ilaa nafsa hadday barasi kugu dhacdo ood labadaa isku geysid naftaadun canaane bay yidhaahdeen kolkaa barasta ayay sameeyaan bay yidhaahdeenoo xaggaa baras iyo shubannona way keenaan iyo calool xanuunna way keenaan waxa weeye caanuhu caanoo dhan ma aha waa caanaha borotiinaadkooga uu badaya sida loda oo kale caanaha geeloo kale maaha baa la yidhaahdaa haddaba haddaad kalluun cunayso ood caana iskaga dejinayso waxaa lagu leeyahay khatar baad ayad qarka u taallaa laa ta'kulha cunin asamaka kalluunka ha cunin wa tashraba adoo cabbaya allabana caanaha kolka kalluunka gaar laguguma diidayo caanahana gaar laguguma diidayo isku dhex cunkaa laguu diidan yahay fa innahu isagu calaa macna aljamci jamac macnihii ayuu ku saabsan yahay ey laa tafcal ha samayn haadaa kan ha samayn maca ficlika adoo samaynaya haadaa kan kale adoo samaynaya walaa yusamaa laguma magacaabo mafcuulan macahu laguma magacaabo oo mafcuulan macahu la odhan maayo waa likownihi ahaantiisa laysa isman ismi midan ahayn uu yahay waaljumlatu alxaaliya jumladda xaaliyada ah inaga baxday oo wowgeegu wow bay daba dhacdaaye wowgeegu maca maaha waa waawlxaal jaa'a zaydun zayd baa yimid fii naxwi qowlika hadalkaaga oo kale dhexdiisa jaa'a zaydun zayd baa yimid washamsu daalica tiyay qoraxda ama cadceeddu soo baxayso washamsu daaricadaa fa innahu isagu eegwowgaa macaha laga dhadhansado ama macaha lagu bedeli karo laakiin dee jumla meesha taalla ismi ma aha fa innahu isagu wain kaana almacnaa macnuhu haba ahaado calaa qowlika qowlkaaga macnihiisa jaa'a zaydun jaa'a zaydun zayd baa yimid maca duluuci shamsi xilligay cadceeddu soo baxaysay saasoo kaleba ha ahaado ilaa anna daalika kaasi laysa bismin ismi ma aha ismi maahee waxa weeyaan jumlo walaakinahu ha ahaadee jumla walaakinahu isagu jumlatun jumlo weeye inuu jumlo yahay ayaynu sheegaynaayo waa jumlaynu nidhi wa bidikri lfadlati fadlada sheegeegana waxaa inagaga baxay maa bacdal waawi wowga kaka dambeeya ee fii naxwi qowlika hadalkaaga oo kale ku sugan ishtaraka zaydun zayd iyo waxa wadaagay wa camrun camar baa wadaagay zayd iyo camar baa wadaagay haddaba wowga wa camrun ku jira fadlo ma oo laga maarmi maayo haddaynu nidhaahno ishtaraka zaydun qura zayd baa wadaagay yuu la wadaagay baa lagu odhanayaa waa inaad tidhaahdaa ishtaraka zaydun wa camrun labada qof ee wadaagay waa inaad caddaysaa fa innahu isagu cumdatun waa cumde li'anna alficla ficilka ishtaraki ihi laa yastagnii kama maarmayo canhu xaggiisa kama maarmayo oo laa yuqaalu lama odhanayo ishtaraka zaydun qura lama odhanayo li'anna alishtiraaka ishtiraagga iyo wadaagsigu laa yata'ataa kama suuroobo ilaa bayna snayni laba dhexdood mooyaane wa bidikril waawi wowga sheegiisa waxa ku baxay maaka bacda maca maca dabadeeda ereyga macaka ka dambeeya lama yidhaha mafcuulu macahu bacda wow baa shardi ee bacda maca lama rabo oo fii naxwi qowlika ku sugan jaa'anii zaydun zayd baa ii yimid maca camrin camar micii isagoo ah wamaa kiibaa baxay bacdalbaa'i ba'da ka dambeeyey oo fii naxwi qowlika qowlkaaga kale ah bictuka waxaan kaa iibiyey addaara daarta ayaan kaa iibiyey oo biahaasihaa maca ahaasihaa agabkeegii wadata daarta oo macal agabkeegii wadataan kaa iibiyey ba'daasi waa bimacnaa maca wa bidikri iraadati tansiis in caddaynta loo jeedo iraadatu tansiis tansiiska in loo jeedo xus sheegidiisa waxa ku baxay cala almiciyati la nasaynayo la cadaynayo miciyenimadana naxwu qowlika qowlkaaga oo kale marka aad tidhaha jaa'a zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna wuu yimid jaa'a zaydun wa camrun haddaynu nidhaahno isna wuu inaga baxay wa idaa uriidda marka loo jeedo majral cadfi cadafka meeshiisa oo kale inuu dhaco marka loo jeedo ayaa inaga baxday wa qowlihii qowlkayga masbuuqatin anku idhi ilaa aakhirihi waxaa bayaanun wuxuu caddaynayaa lishardi lmafcuuli macahu mafcuulu macahuga shardigiisii wa huwa isagu annahu laabudda waxaa lagama maarmaana an yakuuna inuu yahay masbuuqan mid lagala hormaray bificlin ficil ow amase bimaa mid fiihi uu ku dhex jiro macna alficli ficil macnihi iyo wa xuruufihi xuruuftiisuba falawalu ka hore ka qowlika qowlkaagoo kale weeye sirtu waan socday waniila webiga agtiisa wa qowlillaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiinna wa shurakaa'akum shurakadiinna macooga haddaba wa shurakaa'akumta cadaf lagama dhigi karo waayo ficilka ajmaa ayaan sidiisaba wax muuqda mafcuul ka dhigin kama dhigto ajmaca maal kama dhigan karto ajmactu maalan ma odhan kartid waa mamnuuc ajmactu maalan ajmacadu waa macno ayay qaadataa amar iyo waxaasay mafcuul ka dhigataa laakiin jamaca haddaynu qaadanno hulaaثiya jamacada ayaa acyaanta mafcuul ka dhigata alladii jamaca maalan wacadada jamaca markay hulaaثi tahay bay maalka qaadataa laakiin ajmacada lama ogola haddaba fa ajmicuu amraku marka la yidhaah ajmacadu amarkaasoo macnaabay mafcuul ka dhigan laakiin shurakadaa haddii lagu xadfo shurakay nasbisay shurakaduna oo wax la arki karo lama ogolayn kolkaas oo kale wa haanii ka labaadka qowlika oo kale weeyi ana anigu saa'irun waan soconayaa waniila webiga agtiisaan soconayaa walaa yajuusu ma bannaana annasbu nasba ma bannaana fii naxwi qowlihim qowlkoogaoo kale la nasbiyo kullu rajulin nin kaste wa daycatuhu iyo alaabtiisu dee muqtarinaani way xidhiidhaan waayo waa cumdika khilaafan waxaan khilaafaynaa lisaymariyi li'annaka adigu lam tadkur maadan sheegin ficlan ficil maadan sheegin walaa maa mid maadan sheegin fiihi dhexdiisa uu yahay macna alficli wa kadaalika kaasoo kale laa yajuusu ma bannaana haadaa laka kani adigaa iska leh wa abaaka wa abaaka binasbi ma bannaana waayo ficil macnihii shay sita ayaa ka hor maray oo haadaadu ushiiru bay kala mid tahay laakiin xuruuf ficil buuna sidanin lianna ismaalishaara ismulishaaruhu wain kaana haba ahaada fiihi dhexdiisa macna alficli ficil macnihii wahuwa ushiiru weeye laakinahu ha ahaadee laysa fiihi dhexdiisa ma aha xuruufuhu ficil xuruuftii dhexdiisa ma aha xuruuf ficil ma sito buu ku yidhi waqad yejibu inuu waajibo ayaa la arkaa annasbu nasbihii ayaa waajibaya nasbuhu waajib buu noqon ka qowlika qowlkaaga oo kaleba weeyi laa tanha ha nehiyin ad tidhi cani ilqabiixi qurunka dadka ha ka nehiyin wa ityaanahu adoo la imanaya wa ityaanahu laa tanha cani ilqabiixi wa ityaanahu waa waawulmaciyi waajib weeye nasbahaasi haddaan iminka laa tanhaa cani ilqabiixi wa ityaanihi aan ka dhigo oon jero arrinkii khalad buu noqonaya wuxuu noqonayaa war xumaha dadka ha u diidin laa tanhaa cani ilqabiix qabiixa ha diidin wa ityaanihi samayntiisana ha diidin qabiixa ha la sameeyee dadka ha u diidin ityaani haddaan jiro waa samaynta qabiixa iyo la imaatinkiisa ha diidin buu noqon waa khalad waxa weeye macnaha loo jeedaa dadka xumaha ha u diidin adigoo xumihii aduu ku jira eeg adaaba xumihii samaynayoo la imanaye ummadda maxaad ugu diidi ilan adigii baaba xumihii ku dhex jire saasuu ku leeyahay waa waajib mafcuulu macahugu markaas oo kale wa minhu waxaa ka tirsan qumtu waan istaagay wa zaydan zaydagtiisa wa zaydan in la nasbiyaa waa waajib laakiin waa khilaafi iyadu sababtuna waxaa weeye wa zaydan wowga haddaan xarfulcadaf ka dhigo oo ta'daan ku cadfaya aan idhaa oon idhaa qumtu anuu waan istaagay wa zaydun zaydna wuu istaagay fasli baa lagama maarmaan ahaa sida maxamed ibnu maalig uu matnigiisa ku sheegay wa in calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri lmunfasil waxaa la yidhaha qumtu ana wa ana baa lagu kala fasaaraa ana wa zaydun baa lagu kala saaraa oo fasligaasaa lagama maarmaana wa marartu bika waanku soo maray adiga wa zaydan zayd maciisa ereygaa wa zaydana in la nasbiyaa waajibaya haddii laakiin aan cadafno oo bika kaafkeega aan ku cadafno oo wa zaydin aynu nidhaa jumhuurtu way diideen oo ma bannaana maxamed ibnu maalig baa oggolaaday waa ka alfiyada uu ku leeyihi iyo khulaasada wacawdu khaafidin ladaacat filcalaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi muhbata wuxuu leeyahy haddii xaraf jaar wax lagu cadfayo damiir mutasiloo fii maxalli jarina haddii wax lagu cadfayo in xarafka jaar la soo celiyey jumhuurtu qasab ka dhigeen markaad leedahay marartu bika wa zaydan haddaad cadaf ka dhigayso wa bizaydin baad odhan qur-aankana saasaa ku badan waayo ilaahay wuxuu idhi calayhaa walfulki ma odhan eeg hadda calayhaa walfulki ma odhan calayhaa haadaasi sow damiir mutasila ma aha marka wax lagu cadfa iyo xarafka jaar waa in la soo celiya ka dambe calayhaa wa cala alfulki baad odhanaysaa minka eg wa minka wa min nuuxin baad odhanaysaa eg wa minka wa nuuxin lama ogola wa minka wa nuuxin lama ogola kaafka markaad wax ku cadfayso isla xarafkii jaar soo celi oo waxaa tidhaa wa minka wa min nuuxin haddaba wuxuu ku leey hadaad marartu bika tidhaa oo zaydka ku cadfaysa away ba'dii dee maxaa la ogolaa marartu bika wa bizaydin baa la ogolaa marartu bika wa bizaydin qur'aanka sidaasaa fara badan oo in xarafka jaar la soo celiye ah jumhuurtuna arrinkaa waajib bay ka dhigeen laakiin maxamed ibnu maalig wuxuu leeyahay aniga agtayda qasab ma aha waan iska ogolahay buu le marartu bika wa zaydin wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi muhbata gabay baa jira uu aan ku arkay buu yidhi aayad qur'aana waxaan u malaynayaa kisaa'i inay ahayd qiradiisa suuratu nisaa bilowgeega wataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi tasaa'aluuna bihi marka la shado welibana tasaa'aluuna bihi walarxaami buu akhriyaya walarxaami oo uu iska jiray halkuu ku cadfaya walarxaamidan waa bihi damiirkan ka horeeya dee waa bilarxaami in la yidhah bay ahayd sow maaha lama odhan oo ilaahay ma odhan subxaanahu wa tacaala maxamed ibnu maalik aayaddaa oo qiro kale ku timid ayaan deliishanayaa buu yidhi iga daaya waajibkaah sheekheenu maxamed ibnu maalig ma raacsanaha ereygan haddaba jumhuurta ayuu ayuu la socdaa wa marartu bika waan ku soo maray wa zaydan zayd agtiisaan ku soo maray nasbaha waajibaya oo ba'dii baa ka maqan dee ka dambe calal asaxi qowlka asaxa ah fiihimaa labada mas'alaba qumtu wa zaydan iyo marartu bika labada masalaba sida asaxi waa saasuu ku yidhi wayatarajaxu wuu xoog badnaani in la nasbiyaa fii naxwi qawlika qowlkaaga oo kale dhexdiisa kun ahaw anta adigu wasaydan zayd miciisa kal akhri walaaloo kale kun ahaw anta adigu wasaydan zayd miciisa kal akhi walaaloo kale kun anta wasaydan kal akhi hadda kun anta wasaydan markaan idhaahdo ereygaa wasaydana in la nasbiyo ayaa ka xoog badan in la godo cadaf la qaato oo kun anta wasaydun in la yidhaah waxa ka wanaagsan baa lagu leeyahay wasaydan nasbaha waayo fasligii hadda wuu jiraa oo ilaahayba markii wuxuu ina yidhi idhab anta wa rabbuka wa rabbuka soo ma arkaysid fasligii meesha yimid idhab iyo faacilka idhab baa wax la doonaya in lagu xidho sow ma aha wa rabbuka iyo idhab dee layskuma xijisiin karo idhab wa rabbuka laguma odhan karo damiirkaa mutasilka markuu shay ku xidhmayo waxa la keenaa horta damiir munfasila idhab anta antadani waxay tawkiidinaysaa antada waajibulistitaarka ah wa rabbuka baa markaa la odhanaya haddaba kun anta haddii lagu dhaha wazaydan wazaydun waad odhan kartaayo wataa ilaahay siduu u goday ayayd u godaysaa inkastoo godaalkaas marka la godo eg tawjiihiisu ay tahay mas'alo hadal badan tawjiiha damaha waa laysku hayaa ee la socda kun anta wazaydun way bannaan tahay kun anta wazaydanna way bannaan tahay waxaa xoog badan laakiin nasbaha nasbaha xoog badan oo mafcuulu macahu laga dhigo wayadcufu wuu daciifayaa nasbihii oo waxaa ka xoog badnaanaya cadafka fii naxwi qaama zaydun wa camrun waayo cadafkaa asal ahaa wax daciifiyaana ma jiro qaama zaydun zayd wuu kacay wa camrun camarna wuu kacay inaan isku cadafna ayaa xoog badan oo la rafciyo in waxaa kaloo bannaan qaama zaydun wa camran zayd baa kacay camar agtiisa kaasina way bannaantahay tahay laakiin waa daciif culima mas'alada halkan uu kaga hadlay waxa weeye ismiga wowga daba dhaca inta xukunuu yeelan karo ismi wow daba dhaca mafcuulu macahunnimo in lagu nasbiyaa waajib bay noqon sida laa tanhaa can ilqabiixi wa ityaanahu waa kow marna laba weji baa bannaanaan oo mafcuulu macahugaa xoog badnaan sida kun anta wa zaydan kalakhi oo kale marna laba weji baa bannaanaani oo mafcuulu macahugaa daciif noqon sida qaama zaydun wa camrun saddexdaa masaluu sheegay labuu ka aamusay sidii aan ruuxul icraabka ku qaadanay soo maahayn labaduu ka aamusay maxay ahaayeen inuu cadafku waajibo xagga horu ku yar ishaaray ishtaraka zaydun wa camrun ishtaraka zaydun wacamrun wacamrun wowgaa wa inaga ilahay waa cumdoo lagama maarmi karo dee cadafkiisaa waajibaya markaas oo kale tuu ka aamusay wa annasbu bificlin maxduuf taana toos buuba uga aamusayba lilismi ismigii waxaa u sugnaaday alwaaqici dhacay bacdalwaawi wowda dabadeed almasbuuqati wowdii lagala hormaray bificlin ficil lagala hormaray ow amase maa mid shay lagala hormaray في macnaahu macnihiisa ku sugan alaau xaalaatin saddex xaaladood ayaa u sugan saddex xaaladood baa u sugan ixdaahaa saddexdaa mid ka midihi an yejiba waa inuu waajibo nasbuhu nasbihiisu waa inuu waajibo cala almafcuuliyati mafcuulnimo lagu nasbinayo nasbuhu cala almafcuuliya ayaa waajibaya wadaalika kaasina idaa kaana alcadfu waa markuu cadafku yahay mumtanican mid mamnuuca limaanicin maanic dartii macnawiyin oo macnawiya ow sinaaciyin amase sinaaciya oo qaacida ay diidday falawalu ka hore waa ka macnawiga ah ka qowlika qowlkaaga oo kale weeyi laa tanhaaha nahiyin can ilqabiixi xumaha wa ityaanahu iyo la'imaatinkiisa cadafka waxaa diiday macnaha khaldamaya ujeeddo macnawiyaa loo diidey oo haddaan idha laa tanhaa can ilqabiixi waityaani waxaa iska hor imanaya laa tanhaa can ilqabiix iyo waityaanihi iska hor imanaya waa caamil sabab macnawiya kaa loo diiday wadaalika kaasi lianna almacnaa macnaha cala alcadfi cadafka haddii lagu cadfo wuxuu macnuhu noqon laa tanhaa hadiidin can ilqabiixi qurunka hadiidin wa can ityaanihi samayntiisana hadiidin quruxa qurunka hadiidin samayntiisana hadiidin ha layska sameeye ogolow buu noqonaya waana arrin khaldan wa haadaakani tanaaqudun wuu isbaraanberayaa ama wuu isburinayaa wa haani qodobka labaad ka qowlika qowlkaaga oo qumtu anigu waan istaagay wa zaydan zayd agtiisaan istaagay wa zaydanta haddii la cadfo oo wa zaydan aynu hadda haddaynu cadafno wa zaydan waa arrin la diidayo weeye qumtu waan istaagay wa zaydan zayd agtiisa ayaan istaagay waa arrin khaldan ayay noqonaysaa haddii la cadfo waayo qaacidaa diidoo sinaaci weeye wa zaydun haddaynu nidhaa wa marartu bika waan ku soo maray wa zayd baan soo maray haddaan cadafno oon wa qaacidaa diidaysa ama alawalu ka koobaadee hore fali'annahu isaga laa yajuusu ma bannaana alcadfu in la cadfo cala damiiri damiir in lagu cadfo damiirkii almarfuuci la rafcinayey almutasili ee la xidhiidhayey ilaa almutasili ee caamilka la xidhiidhayey ilaa bacda tawkiidi tawkiid dabadii mooyaane bidamiirin damiir lagu tawkiidiyo munfasilin ka soocan damiir munfasiloo tawkiida marka la keenaa la cadfi karaa ka qowlihi tacaala oo kaleba wey laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin fii dalaalin mubiin hadda wa aabbaa'ukum waa la cadfay halkee lagu cadfay kuntum ismiga kaanee kuntuma antum tan dibadda taalee munfasilkiihina waa tawkiidoo cadafkay suurtagal ka dhigtay markaa un baa laysku cadfi karaa wa ama haanii ka labaad faliannahu laa yajuuzu faliannahu isaga laa yajuusu ma bannaana alcadfu cadaf ma bannaana cala damiiri damiir lagu cadfo damiirkii almakfuudi la ilaa biicaadati alkhaafid khaafidka in la soo celiyo mooyaane ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi wa calayhaa iyada dusheeda wa cala alfulki iyo fulkiga doonida dusheedaa tuxmaluun laydinku qaadaa wa calayhaa haadaasaa wax lagu cadfaya walfulki lama odhana calaadii baa la soo celiyey wa cala alfulki wa min anaxwiyiina naxwiyiinta waxaa ka tirsan man lam yashtarid cidan shardiyin fi lmas'alatayni labada mas'alo shay an waxba cidan shardiyeen fa calaa qowlihi kaa qowlkiisa haddaynu raacno yejuusulcadfu cadafku wuu bannaanaan walihaadaa sidaa darteed baan qultu kuu idhi cala alasaxi ka sixada badan fiihimaa labadaba wa haaniya mas'alada labaad an yatarajaxa waa inuu xoog badnaado almafcuulu macahu mafcuulu macahu waa inuu xoog badnaado cala alcadfi cadafkana uu ka xoog badnaado wadaalika kaasi naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale kun ahaw anta adiga iyo wasaydan zayd kal akhi walaalooo kale wadaalika kaasi li'annaka adigu low cadafta haddaad cadfi lahayd zaydan zayd haddaad cadfi lahayd cala damiiri damiirka haddaad ku cadfi lahayd fii kun lazima waxaa ka dhalan an yakuuna zaydun zayd inuu noqdo ma'muuran mid wax la amrayo wa anta adiguna laa turiidu ma doonaysid an ta'murahu inaad ninkaa wax amarto kun anta wa zaydan markaa tidhaa zaydka waxba ma amraysid ka adla hadlayso war adigu zayd adi iyo zayd waxaad isku noqotiin sida walaalaha kolkaa zayd wuu kuu yahay adu u ah zayd wuu kuu yahay adu u la hadlaysaa ayaad amraysaa wa anta laa turiidu ma doonaysid an ta'murahu inaad amarto wa innamaa turiidu waxaad doonaysaa an ta'mura inaad amarto mukhaadabaka ka aad la hadlayso bian yakuuna inuu ahaado macahu zayd maciisa kal akhi walaal oo kale qaala shaaciru gabayaabaaba gabay ka tiriyey mas'aladan oo kale oo ku hadlay wuxuu yidhi fakunuu antum wabanii abiikum makaana alkuuliyatayni min adixaali fakuunuu waxaad ahaatiin antumuu idinku waxaad ahaatiin wa benii abiikum aabbihiin innamadiisa macooga makaanaalkulyatayni labada keliyo labada keliyo meeshoodoo kale ahaada minadixaali beerka ay u joogaan labada keliyo halkay beerka u taagan yihiin oo kale walaaladiin xagga aabba aad walaalaha ka tihiin u ahaada labada keliyo beerka way la xidhiidhaa beeryarka welibana beeryarta labada keliyo toos bay ula xidhiidhaan war idinka iyo walaalihiin sida labada keliyo ay beeryarta ula xidhiidhaan oo kale u xidhiidha oo u ahaada fa kuunuu ahaada idinku fa kuunuu ahaada antum idinku wa beni abiikum haddaba innamada xagga aabba ay walaalaha ka yihiin ma amrayo kuwanuu la hadlayo quruu amarku ku dhacaya fa kuunuu ahaada antum idinka oo iyo wa beni abiikum aabbihiin wiilashiisa macooga markaa tihiin makaana alkeliyatayni ahaada labada keliyo meeshooda min adixaali beeryarta ay u joogaan waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystay min tamhiilii tusaalayntayda bikun anta wa zaydan kalakhi anku idhi anna maa bacda almafcuuli macahu mafcuulu macahuga waxaa ka dambeeyaa yakuunu inuu noqon karo calaa xasabi maa kii xisaabtiisa qablahu ka horreeyey faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa labadoodaba ka ka horreeya xisaabtooda ma noqonayo wuxuu ku leeyahay markaan ku idhi kun anta wa zaydan kalakhi markaan ku idhi mafcuulu macawga waxaan ka dambeeye zaydka ka dambeeye kalakh ihi waxaa loola mucaamaloonayaa ka ka horeeyo qurun baa la eegi mafcuulu macawga qura la eegi zaydan hadduu zaydan mufrad yahay akhana mufrad baad ka dhigi hadduu zaydan kani hadduu musane noqdo maxaan odhan lahaa kani hadduu musane noqon kana musanaan ka dhigi lahaa waa saasaan ula dhaqmi lahaa waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystay min tamhiilii tusaalayntayda bikun anta adigu ahawan ku idhi wa zaydan zayd agtiisa kal akhi walaalo oo kale anna maaka bada bacda almafcuuli macahu mafcuulu macawga kaka dambeeyaa yakuunu wuxuu noqon calaa xasabi maa kii xisaabtiisa qablahu ka horreeyey faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa labadoodaba xisaabtooda noqon maayo wa ilaa haddii kale la qultu waxaan odhan lahaa kal akhaweyni baan odhan lahaa haadaakani huwa saxiixu waa ka saxiixa ah wa miman nasa calayhi cidda caddaysay waxaa ka mida ibnu yaqtadiyaanihi wayba keensanayaanba wa can ilakhfashi akhfash waxaa laga wariyay waa in dhayare ijaazatu mudaabaqatihima inuu mudaabaqeeyo labaduba inay bannaan tahay qiyaasan isagoo uga qiyaasanaya cala alcadfi cadafka walaysa bilqawiyi masaladaa uu sheegay qawi ma aha in kala akhaweyni la yidhahyo loogu dhawaaqaa qawi ma aha wa haalihatu mas'alada saddexaad an yatarajaxa waa inuu xoog badnaado alcadfu cadafku waa inuu xoog badnaado wa yadcufo oo uu daciifo almafcuulu macahu mafcuulu macahuguna uu daciifo wadaalika kaasi idaa amkana waa markuu suurtagal noqdo alcadfu cadafku markuu suurtagal noqdo bigayri dacfin ducfi la'aantii oo fi lafdi xagga lafdiga ah walaa dacfin dacfi la'aantii oo filmacna xagga macnaha ah sabab macnaha daciifise marka la waayo iyo kuwa lafdiga daciifiyaba marka la waayo sida qaama zaydun zayd baa kacay wa camrun camarna wuu kacay lianna alcadfa cadafku huwa alaslu isagaa asalah cadafku isaga ayaa asalah walaa mudcifa wax daciifiyaa lahu cadafka uma aha oo fayatarajax uu xoog badnaada dee markaa ka kale in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam